waa farsamo dhib badan weliba in bini aadam la dhisaa waa farsamo aada u sii dhib badan waayo materialku dhagaxa haddaad dhagaxa saartay intaad ka kala soo helaysa wuu isa sii saaraanu inaanu kaa duwin baa la arkaa wixii loo baahnaa markaad ku qabqabatee dhigto aad ka tagto inuu sidaasi kuugu taagnaado laakiin bini aadamku haddaad wax meel ku ogeyd oo aad ka yaro maqnaato ama wax kale idinka soo dhex galaan ama hore aad samayn kari weydaan progress wuxun baa laga yaabaa berrita inaad afartii qof aad isku waday ba weydana wixii shalayta aad dad brograam la gashay ama qaabkan u waday ama noocan in wax badan iska beddelaan oo aanay dhismin waa maxay waxaynu u baahan nahay waxaan qabaa inaynu waxyaabo badan u baahanay awalan waxaynu u baahannahay visibility study ama daraasa miidaniya ama meeshaynu rabno inaynu wax ka dhisno bal horta inaynu garanno taaniyan waxaynu u baahannay waxaynu rabna inaynu qabanno ama waxaynu rabnay inaynu ku bedelnaa inay wax cadiyana yihin wax cad oo la garan karo oo yaa garanaya maaha wax cad oo dadka ahlulcilmiga ah oo qura u cadcad waa inay noqdaan wax cad oo bulshadu ay kula garan karto waxaad waddo wax waadixa oo bulshada aad la rabto waxa kan inay qabataa waa inay kula fahmi kartaa si ay isu kaa garab taagi karto sidaa daraaddeed haddaynu dib ugu noqonno caalam alislaami oo aynu nahay gobol yaroo ka tirsan dhibaata ayna haysata laba dhibaataa wada jira oo ina haya mid waa dhibaato caalamka oo dhan haysata ama dhibaato caalamiya ah, oo ku salaysan qolada xoogga badan leh inaanay u oggolayn qolada tamarta yar leh inay noolaato taasi waa mashkilada caalamku isku waafaqsan yahi ama ha laynoo bixiyo caalamka saddexaad mar marka layna asturayana ee ceebta laynoo diidayna ha la yidhahdo kuwa soo koraya erayadii la doonayo ha la isticmaalo waa dhib aynu dadka la wadaagno waa dhib loo samaystay mu'asasaad waaweyn oo caalamiya oo cadaadintan loo samaystay ilaa iyo waxaa mu'asasaadka waaweyn ee caalamiga la sheega united nation ilaa iyo waxaa ka hooseeya waa meelaha lagu falanqeeyo ducafada qadiyadahooda united nation oo abidkii falanqaynaya miyaa maqashan qadiyadda ragga xoogga leh qadiya maraykan leeya miyaa united nation lagu falanqeeya its impossible league of nations maxaa riday qoladii xoogga weynayd unbaa ku heshiin weyday dabeetana qayb ka midaa diiday talyaanigaa diiday inuu etoobiya ka baxo waa la xalili kari waayo yaabaan baa diiday inay manshuriya ka baxdo waa la xalili kari waayo qoladii markaa xoogga lahayd ee subar bawariska ka tirsanayd qaar ka mid ah ayuunbaa hoggaansami waayey deetana way burburtay tan dambana qolaa ku heshiisay inay wax ku qaybsato si kastaba ha noqotee waxaan leenahay caalamul islaamiga kale iyo kuwa kale ducafada ee xataa aan muslimka ahayn ee nala qaba taayir weyn oo wada dul saaran oo lagu cadaadiyaa is-agu meel yaalla kaasi waa mid oo ummadaha kale inu la wadaagna waxaa kaloo jira baynu leenahay caqaba shacbiya mudday hurudday dhowrkaa qarni ee ay huruday caalamka kalena hore u socday kadibna waa la qayb qaybsaday oo isticmaarkii caalamiga ahaa caalamulislaami wuu qaybsaday takhallufkii wuu ku sii tiro batay jahligii maaha ka maadiga oo qure waxaaba laga yaabaa kaa inay iminka wax ka soo kabkabteene waxay bayska noloshooda u ahaa iyo diinta ay rumaysnaayeen baa ka luntay oo badh khuraafo haysta iyo barh wax kala haystaba aad bay u lumeen waxay kaliftay taasi inaanay yeelanin ahdaaf la garanayo ay hiigsadaane kolba kii fikrad yar ula yimaada inay raacaan mid shuuciyad ugu yeedha mid qoomiyad ugu yeedha mid wax kale ugu yeedha kullu naaciqinu cid ka helay waayo waxay waayeen wixii jidhkooda wax difaacayay waa jidh aan lahayn wax difaaca mashkilad kalaa ku dhacday waan odhan karo albadaawa wax la yidhaahdo haysata badownimada reermiinimadii caadiga ahayd ugama jeedo laakiin waxaan uga jeedaa cadami taxadur taarikhdoodii way ka masaxantay umamku dee taarikhdooda hore wax ku bineeyaan taarikhdoodii way ka luntay waxay soo baxeen dadaan xadaarad lahayn badownimadu waxyaaba lagu yaqaano caana bay leedahay waxyaabaa lagu yaqaane caankaa ah waxaa ka mid ah alfawda wa cadam alindibaad ma jecla maamulkaba waxa la yidhaahdo waxa maamulka la yidhaahdo ma jecla waa nawcun aada u maamul neceb waxaa lagu tilmaamaa alustaad maxamed qطb ee kitaabkiisa waaqicna almucaasir safxadda afar boqol sagaashan iyo laba ayuu wuxuu ku tilmaamaya wuxu uhi manطaqada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ahi gobolladay degan yihin waa gobollo kulul buu yidhi waa bio inta badan fawdawiya ama waa bio aan maamul rasmiya inta badan ukhuduucin waa dad buu yidhi noloshoodu inta badan si sahala ah isaga timaado waayo buu yidhi wadanada kulul waxaa caadiya ama badan inaan dadku gaajo u dhiman raashin yar yarina inuu ku fillaado ila meeshuu dhaxan ma laho caynkaasi maahe weliba waxaa caadiya buu yidhi inaanay u arag mustaqbal badan oo laga sii fekerayn maskaxda lagu daaliya inay iska dhib badan tahay maantaba mar haddaad nooshay berrina dee saaad maanta u noosho bay lamid tahay miyay ka gadisantay maantaba waad joogtaa waxbaad cunaysaa saa dambana kadalik caynkaa unbay noqon doontaa arsaaqdana ilahay baa qaybiya subxaana watacaala dabeetana waa ummad iska fawdawiya buu leeyo mashkilaadkooda si cafawiya uga baxa aan aqoonin in mustaqbalka wax loo dhigo ama in badan la daraaseeyo ama in badan la odorosoo la eego waxa ka soo socda waxaa kaloo lagu yaqaanaa ummadda reer badwiga aynu ku sheegayno alcunf wa surcatu ittikhaadi alqaraar maamul darrada waxyaaba keentay ka mid taho waa dad hadday wax qoonsadaan jecel inay xoogga ku suuliyaan qofku bini aadamkii waxbuu qoonsan karaa laakiin in xoogga la isticmaala maaha hadda best solution ama the only solution meesha yaalla maaha waa dad markay wax qoonsadaanna jecel inay xoogga ku dayaan ninka soomaaliga weliba markaad u fiirsato nin soomaaliyeed haddaa isqabataan markaa isdishaan unbaa laydin garnaqi karaa sacakaa maaha dhaqanka soomaaliga haddaa nin soomaaliyeed qabataan horta waa inay isgashaan marka hore laydinma kala qaban ka markaa isdishaan kadib laakiin waa ogolaya inaad garantaan labadiinuba waa fadhiisanaysaanoo dadka waa ogoshin in laydin gar noqo marka hore se ma ogolid in laydin gar noqo waa badaawadu waxyaabahay leeday cadam taxadur ama dadku markaan valuesku aada qiimo ugu lahayn waa waxyaabahay leeyihin oo ka mida ah wax walba in xoogga lagu suuliyo ama muruqa lagu isticmaalo go'aanadeeduna ay yihiin si degdega wax had iyo goor loo gaadho waanu nafas tawiil ama wax in badan la daraaseeyey ama laga fekeraa way ku adagtay waxaa intaa dheer waa bulsho inta badan ku salaysan tacasubka qabaliga ah oo ninka qabiil ka dhashay qabiilkan inta badan wuxuu isticmaalaa lilximaaya inay ilaaliyaan mujtamaca waxyaabo badan aanu ka helayna wuu ka helaya waxaana aada u xasuustaa eray nin dhallinyarii maalinuu jabuuti iga yidhi nin dhallinyaro dhugdhuglay wata ayay idhaahdeen waxaad bixisaa insuranska gal markaasuu doodayo wuxuu lahaa anigu insuranska geli maayo waaya baa la yidhi wuxuu yidhi anigu reer baan ka tirsan oo qaadhaankiisaaan bixiya marka baashan hadday cid wax yeeshana reerkunbaa bixin haddii kalena yacni waa dawla taxta dawla meel buu ka tirsan yihi markaa wuxuu ku andacoonaya uu leeyahy anuu inshurancekan dawladda geli maayo waxaana sheegaysaana qaadhaha reer baan ku jiraa hadday baashu cid wax yeeshana reerkaa bixinaya reerku hadday cid wax yeelaanna anna waxbaan ka bixinaya deerfeer uma baahni buu leeya inaan nidaamka galo ficlan qaabku u fakaraya waxbaa ka jira waayo dadkani waxay waayeen meel kalo ay ku tiirsadaan waxay ku kalliftay inuu wax walba reer dabada saaro oo markaa gar iyo gardarraba inuu iyaga ka tirsan yahay reeruhu mashkiladooduna waa iska dhibaato badantay carabtii hore waad moodo mararka qaarkood aan islaam malaa mujtamacaadkeenna aad bay isugu dhaqan dhadhow yihin intaan islaamku soo degin ayaa waxyaabaha lagu faano waxaa ka mid ahayd un dee reernimada iyo in reerku cidda kale ka xoog bato iyo waxyaabaha la halmaala iyo dagaalka iyo dilka iyo waxaan inaanay wax qiimo badan samaynaya ahayn shaacir carbeed oo la odhan jiray shadakh ibnu yacmar ayaa gebyayey markaa tolkiibuu u gebyayaa inay dagaalamaan wuxuu taxriid buu ku samaynayaa boorin markaasi wuxuu leeyahay qaatil ilqawma yaa khusaacu walaa yudkilannakum min qitaalihim fashalu alqawmu amhaalakum lahum shacrun fi ra'si laa yantashiruuna in qutluu dagaalama buu leeyahay khusaacay oo yaan marnaba dagaalka baqaynin ka soo gelayn hafashilina riisa ninkiisa laakiin u fiirso ninkani war rag waa rag idin idinla midoo timale buu yidhi oo hadday dhintaan iyaba feedhan maayaan yacni qiimuhu wax ku qiimaynaya waa dad timale hadday dhintaan iyaba dhimashada ku feedhan maayaane buu leeya wax iska celiya waxaan garan karnaa jaahiliyaadka carbeed say u dagaal jeclaayeen mararkay waayaan colkii fogaa marka la waayo cadowtinimada shishe baxdo xagga sokay isugu soo noqon jireen waay reeriin shishe layska celinaya marka la durkiyo dee meel kale ma hadhina waa inaad kuwan xiga inaad garbisaa markaasuu gebiyayo wuxuu lahaa wa axyaana calaa bakri akhiina idaa maa lam najid ilaa akhaana dagaalkubuu tilmaamay unu iska ammaanyo mararka qaarkood markaan weyno cid kale buu yidhi kuwa noo dhowun baanu ku qaadnaa buu leeyahay waa markii cid kale loo waayo waxaad garan kartaa soomaalidu maxay tidhaahdaa muxuu ahaa ciddaana in adeer u lahow walaalkaana wiil u lahow soo ma ahayn waxagaasi oo kale aha yacni cid walba uu iska ilaalinaya walaalkii buu leeyahy wiil u dhal kaa difaaca berrinta haddaa isagana is qabataan kuwa kalena in adeer iyo wuxuu lahow almost waa nin raba inuu wax celiyo oo dagaalu jooga waa dad runtii aada u dhib jecel bay ahaayeen yani waaxid minhum ayaa faras yar buu lahaa faraskiisa yar buu kobcinayay marka faraska yar buu gabay u tirinayaa laakiin gabayga kan waxaad ka arkaysaa caqliyaddu ku fekerayo wuxuu ku fekerayaa ida almuhara wuxuu leeyahay haddii faraskaygaa yar dhabarkiisu uu fuullimaad gaadho ilaahay ow reeraa dagaal ka dhex buu leeyahay yacnii wuxuu rajaynayaa mar uun faraskaasi intuu kobco dhabar la fuulo intuu yeesho dabeetana ilaahu markaa yaa dagaalka rida buu leey waxaan dhigaha la arkay waxaynu garan karnaa yani adabka soomaaliyeed waa layga badiyaa sidaa daraaddeed baa laga yaabaa ku qolo la noocaun inaan idin tiriyey ka soomaaligana lagama waayan haddii nin adiibi maanta joogo intaan gabeef carabi ku sheego soomaaliya uu soo helaya waan hubaataa waayo waa la noocu waxaa jirta nin shaacir jaahiliya wuxuu lahaa in ana lam ansur akhii wa huwa aalimun cala alqowmi lam ansur akhii xiina yudlamu walaalkay buu yidhi haddaanan u gargaarin marka uu wax dulminayo nacasnimadayda buu ku leeyay ma berridda marka la dulmiyaa baan u gargaaraya yacni waxa weeyaan marka horeba waa inaan gargaarka la dhinac taagay maalinta wax dulminayo haddii kale berritana waxba tari maaya buu leeyahy marka isaga la dulmiyo nimankani waxay xad ka gaadhsiisnaayeen jaahiliyada carbeedaan tilmaamayo waayo waa badwi ku salaysan casabiyada qabaliga iyo nidaamkeeda waxay xad ka gaadhsiisnaayeen uu nin tolkiina caayo qolo kalena uu ammaano sabab keliya buu tolkiina u maagayaa reeraha kalena uu ku ammaanaya reer kaleu ammaanaya reerkoodana wuu maagayaa wuu caayaya muxuu reerka kale ku ammaanayaa muxuu si reerkooda ku maagaya wuxuu leeyahay laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana hayaa ay markay yidhaahdaan buu yidhi nin reer hebeli tolkii ma weydiiyo war maxaa dhacee war mahay la dhinac yaacaan buu leeyahy annaguna markaanu soo qaylin unbaa odhanaysaa buuhi maxaa dhacay maxaa dhacayda naga daayuu diiday markaa wuxuu leeyahay inaa reasoningay weydiisaa waa ceeb tol baynu ahayn qaraabaynu caynkan mar haddii la yidhaahdo hayaydu yeedho waa inay dhinac rartaan buu leeyahy laakiin haddaay ay tidhahdaan war maxaa dhacay see si maaha buu leeyahay saas waxaynu leenahay caqliyadaasi waa caqliyada badwigu uu nooliyey waa waxaan ku tilmaami karaa inay tahay waxyaabaha dhibta ah ee ayna haysta qaar ka mid a ah. waxaan kaloo odhan karaa haddaynu dhe caqabad caalamiya jirta oo mashaakil caalamka saddexaad ku wada haysa oo inidhi caqaba shacbiyo daakhiliya bayna haysataa oo ay ka mid tahay jahaalada tirada badan leh ay ka mid tahay badaawada ama cadamu taxadurka ama qiyamkaasi aan dadku qadarinaynin ee waxyaabahan oo dhamme ay ka ratibmaan waxaa kaloo intaa raaca baynu leenahay saytarat alcilmaaniyiina cala alxukum maamuladana caalamka islaamiga waxa haya dad lagu tilmaamo inay cilmaaniyiin yihin ama dad mabaadi'da bini aadamka ka door bida mabaadi'da alle subxaana wa tacaala inay ilaahay kiisa raacaan ka doorbida ka kale ama aan odhan karo waxa isbedelay caalamulislaami waxa weeyaan qofkii xukumayey laakiin mabda isma bedelin maalan soomaaliya markii ingiriis baxay ama talyaani baxay maxaa isbedelay waxaa isbedelay bini aadamka diirkoodii ninna meesha wuu ka tegey ingiriisi nin soomaaliyeedna wuu fadhiistay laakiin systemku waa kii uun waxba lagama bedelin systemku waa kiiun waa sababta keentay waxaa la yidhi nin reer baadiyo soomaaliyeed ayaa aad buu ula yaabay xoolihiisii buu keensadaa la yidhi magaalada hargeysa dabeetana waxaa la yidhi cashuurkeen iyo waxa kan isagu wuxuu islaa de waxaa ingiriiska wata iyo gaalka laakiin markii gaalkii kacay bay idhaaheen keen waxa kan wuxuu ihi war gaaladii waa tii tagtay aynu iska kicnay ee maxaa rabtaa waxaa la yidhi maya dawladdii baa dawladda hoose aad doonayso waa kan oo dawladdan hoose iyo waxaan doonayaa wa-aya buu yidhi waxay dhahaen waa inamadii soomaaliyeed caynkaa waryanan isugu inagu buu yidhi yana haddaba isu hanjabine inamadi waa inamadeenni iyo nin walaba inankaaga meesha uga yeedha buu ku yidhi nin walaba inankaaga meesha uga yeedho yacni ninkani wuxuu dareemayey waa caqli nin reer baadiyaha runtii oo xakiima wuxuu dareemayey inaanu helin wax uu dhaafsado ninkii ingiriis sistamkii kii ula dhaqmayo kuwanina ku wadaan waxaan leenahay waa mashkilad kale oo meesha taalla maxaa xalabaa isweydiin le marka mashaakilkeenu waa waxaasoo dhan oo isdul rasaysan idinma wado kollay xal sixriya iga sugi maysaa yacni intaan wax sheego inaynu berrinta ku dhaqaaqno dabeetana bayna cashiyatin wa duxaaha subax iyo galab inay nagaga qaadanaysa inaynu waxaa ku xallilaa suurtagal maha waa arrin u baahan baynu leenahay wakti dheer iyo dad maskax xoog waa arrin wax badan u baahan waayo ummadda intaa soo burburaysay ee burburba mid uga sii dambeeyey in mar qura ay ku dhisantaa waa wax aada u adag saa daraaddeed waxaynu u baahannay arrimo badan tacaqabaadka caalamiga ee debadda maan jecli maanta inaan wax badan ka idhaahdo waa laga yaabaa marar kale inaan ka hadlo laakiin maanta kolle wax badan ka odhan maayo kelima waaxidaan iyada ka odhanaya qur-aanku wuxuu ina baraya mas'ala odhanaysa haddii lagu jabiyo cadowgaagaa xoog badan inaad had iyo goor marmarsiinyaa ka dhigta maaha problemku aduu kaa yimi uxud baa saxaabada la jebiyey dabeetana way qaadan kari waayeen ana haadaa bay idhahdeen miyaana iyagu gaalo ahayn miyaana anagu muslimiina arrinkani suu u dhacay qul huwa min cindi anfusikum baa ilahay ugu jawaabay idinka xaggiinay ka timi broblemku baa ilahay yidhi aayad kale ilahay wuxuu leeyay wain tattaquu wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya haddaad la timaadaan baa ilaahay leeya asabr almaluub sabarkii laydinka rabay noloshu waa sabir noloshu waa halgan aad dul qaadato oggolaato inaad u dhaadaygto gaalkii lala dagaalamaya baa ilahay leeyay wasbiruu wasaabiruu sabra baa la yidhi oo weliba la sabir dhigto dee ninka waa ishaysaane ha isjebinin markiiba dee ku talagal inaad caloosha dhagax ku xidhato wax iska rawdid iyaga waxaan leeyahay ilaahay baa yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya mana aha marmarsiiyo ilaa qiyaami saaca iyadu way jiri doontaa bini aadam loolamaya oo mar bini aadamka loolankiisu uu kaa dhammaanaya ma jirto horena dunida way usoo loolamaysay dibna way usii loolami doontaa halkanna kuma dhammaanayso kuwan kuwa ka xoog badanna muslimiinta way isu soo mareen fircoon oo lahaa ana rabbukum ulacla iyo dad dacafo uu gumaysanayeyba waaqacooyin baa ku kala dhexdhacay ilaa xad la kala gaadhay taa iyada markaa uma noqonayo waxaan leenahay ummaddeennii jahligan badani haystay ee badwiga ahaa ee xadaarad ka maqnayd ee dadka xukumayaane cilmaaniyiintan ahaa maxaynu ku samayn karnaa awalan waxaa loo baahanyay bayn leenahay ama tabeelaha koowaad aan leenahay waa inaynu maraa haddaynu rabbo ummaddan meel ay mar uun ku hadhsatay inay gaadho waxaan leenahay qofka muslimkaa waa inaynu baraa ama waa inaynu abuurraa ama kobcinaa tanshi'a almuslim almunfasil can اlmushrikiin waa inaynu abuurraa muslim daate jiritaan islaamiya leh oo taagan u fiirsa arrintan waa masale caqiidada ku xidhan islaamiga ah qur-aanku wuxuu ina barayaa qofku markuu islaamayo inuu waxna ka gaaloobayo waxna uu rumaynayo ilahi wuxuu leeyay faman yakfur bitaaquut wa yu'min biاllah ninka taaquutka waxaa hayrullahya ka gaaloobay ee dabeetana rumeeyey alle subxaana wa tacaala faqad istamsaka bilcurwati اlwudqa wاladiina اjtanabuu طaaguuta an yacbuduuha waanaabuu ila allahi lahum اlbushra kuwa ka dheeraada inay caabudaan alle hayrkii ee ilaahay u soo noqda lahum اlbushra waxaan leena laba shay baa muhima gaalnimada iyo waxa la xidhiidha in laga dheeraado oo ah bay leenahay qasiimu liimaan dhambalka kale ee iimaanka arrintan maxaan uga jeedaa waxaynu ka warramaynaa macaalim siyaasiye xaggee baynu caqiidadii iyo iimaankii ugu da noqonnay waxaan leenahay almafhuum siyaasi alislaami wuxuu ka dhambalmaa caqiidada islaamiga ah waa baab ka mida min abwaabi alcaqiida waa baabka ah alwalaa'u waalbaraa qofku inuu garto cidda uu hiilinayo iyo inuu garto cidda uu ka hiilinayo haddii qofkaas muslimkaa ah la abuuro oo lasoo bixiyo qof muslimah oo garanaya cidda uu hiilinayo ee cidda uu ka hiilinayo ferstabkii baad qaada maxaan taa uga jeedaa waxaan leenahay qof kastoo muslima ah waa inaynu barra inuu ka jawaabi karo qofka muslimka ah waa inuu isweydiyaa manana kumaan ahay anigu ma waxaan ahay nin humanitarian aaminsan oo iyo waxaan le waa waxaan qiimo badan samaynaynin ee bini aadamkaa la ilaalinaya say ku dacwoonayaan qaarkood oo markaa insaanku meel kasta uu baan u doodaya anugu saasaan aaminsanay ma waxaan ahay nin aaminsan midabka madowga oo afrika iyo ciddii ka timi baa la dulmiyey oo xornimo doon baan ahay nin madow dagaalamayo dadka madow baan leeyahay xornimadooda ha la siiyo anugu ma waxaan ahay nin maya intaa kasii hooseeyo kaasi qaarad buu joogaa kii hore caalami buu iska dhigay kanina qaarad buu joogaa mise waxaan ahay nin intaa kasii hooseeyo oo le waarinta af soomaaliya ku hadasha anugu dad soomaali baana la yidhaahdaa xuquuqda ummadda soomaaliyeed baanu u doodaynaa soomaalinimadaanu ilaalinayna mise waan kasii hooseeyaayo waxaan anigu leey waran uu nin reer hebela baan ahay reer hebel uun xaqooda iyo dantooda iyo shabaabkoodu say usoo bixi lahaayeen ee arrinkooda ayaanunu ka shaqaynayaa cidda kale wax igama saar kumaan ahay waxaan leenahay qofka muslimkii waa inuu gartaa kumuu yahay intaasoo nin waa iyama ma nin ina nebi aadam oo reer nebi aadam u doodaa ma nin afrikaan oo dadka madow u doodaa ma nin nationalist oo waddankii u ka yimi u doodayaba ma nin kasii horreeyo qabiilista ahoo dee reerka iyo dantiisii ka doodaya kumaan ahay waxaan leenahay muslim baanu nahay muslim ayaanu laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullah baanu leenahay waxaanu la bahwadaagnay wixii intaa yidhaahda ee ku dhaqmaanu bahwadaag la waxaanu ka bahanahay oo ka dhannahay wixii aan taa rumaysnayn waxa uu qur'aanku iyo diintu ina baraysaa markaasi inaynu u hiilinno ama bah la noqonno qof kasta iyo jamaaco kasta iyo shacab kasta iyo qabiilo kasta iyo dad kastaoo muslimiina islaamku waa mabda'a universalism ee nationalistba maaha waxaan la bahahay cid allaaliya cidda intaasi haysata waxaan ka bah ahay oo ka dhan ahay cid allaaliya ciddaa ah diimaha kale iyo christan iyo yahuud iyo cilmaaniyiin iyo qoomiyiin iyo qabiiliist iyo waxaasoo dhanna ka bahbaana lama dhanihi waan ka soo hor jeedaa taa macnaheedu waa maxay waxaan leenahay waa inaynu barraa qofka muslimka ahi cidda uu hiilinayo haddii la jihaatamayo haddii laysdooranayo matalan doorashadu waa maxay dimuqraasigaaynu maqallaa waa laysdoortaa waa doorashadu waa maxay laba nin ama saddex nin ama afar nin ama kooxa isa soo taagaya kooxahani maxay ku andacoonayaan inuu isagu yahay ummadda ka u fiican ee xukumi kara maamul iyo nidaamna inuu wado qofka muslimkaa ah waxa saarani waa maxay dadkii markaa xukumka doonayay bulshaday su-aal weydiinayaan ah war noo kala markhaati fura yaa habboon inuu meesha maamulo ama yaa xaq u leh inuu wax maamulo waa shahaada waa markhaati qofka muslimkii markaa ayuu ugu ridaya hadday noqoto maala qadiyaddu taa waxaan gartay anigu kaan ahay de waxaan ogahay inaan nin muslima ah ahay waxaan ogahay inaan kitaab iyo sunno rumaysnay waxaan qiimaynayaa dadkan hortayda jooga kitaab iyo sunno ciddaan u arkaya inay raacsisantumaan dee ugu ridaya ka kale ama aanu isku reer ahaano ama aanu isku magaalo degno ama aanu kala fogaano waxba ugu ridi maayo xaqayga iguma leh waxaan baraynaa qofka muslimkii hadduu kaa kale ugu rido maalan inteennan baa isu timi waxaynu toronto ciddii maamuli lahayd ee muslimka toronto hogaamin lahayd oo waa layna weydiiyey waa markhaati warqadda yaraynu halku ridayna hebel baa mudan inuu ummadda muslimka hogaamiyo waa markhaati markhaati beenaale haddaad furtana wax allaaliya wuxuu qofkaasi dhimo ilaa qiyaamu saaca qaybtaadaadadna leeda ilaa adaa kursiga saaray haddaynu isu nimaadno oynu hebel saarno oo aada og tahay hebel inuu mujrim alla ka go-an yahay o aanu waxba sii daynaynin waad taqaanaa hebeladan oo dhan waad ogtahay hebel inuu mujrim yahy dabeetana waad saa ugu ridoo wuu fuulay wuxuu dilo iyo wuxuu dhaco iyo wuxuu boobaba qaybtaada aad leedahay adaa markhaatiga furay marka horey ahayd inaad markhaatigan qarin ilaahay baa le walaa taktumu shahaada waman yaktumhaa fainahu aasimun qalbu wallahu bima tacmaluuna caliim alaa washahaadati zuur buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaynu leenahay waa inaynu barraa qofka muslimka ahi dareen ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caqiid ahaan iyo mid walba inuu ka soocmo qofka kale aan muslimka ahayn ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa gaaladii maka ayaa alla leeyahy waa la cadaabi lahaa laakiin mu'miniin baa ku dhex jirta oo diidday inay ka dhaafacdo way mulaaqnayduun low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaynu leenahay waxaynu baraynaa qofka muslimkii cidduu u gargaarayo ilaahay baa wuxuu leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuuluh waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakata wahum raakicuun wman ytwalى اllaha warasuula wاladina aamanuu faina xizb allahi hm اlgaalibuun ya ayuha aladina aamanuu la ttakiduu aladina اtakaduu diinakum huzwa walaciba min aladina uutuu lkitaaba min qablikum alkufaara awliya wاtaquu اllaha in kuntum mu'miniin alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala inama waa aadaatu alxasri waalqasr war in kaleba ma ahe baa ilaahay leeyay cidda aada u hiiliso quri waxa weeyaan hadda oo keliyi ilaahay iyo rasuulkiisa iyo waaladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay kuwa iimaanka laga helay baa weliba sifaat la saaray aladiina yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaa baa ilahay kuwa salaada tukanaya ee zakada oogaya yacni kuwa true muslimka ahe raba islaamnimadiisa inuu ku dhaqmo markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy cidda cid kale weli ka dhigtae u hiilisa hiilisee u gargaarta kuwaas dee meel daran bay ka dhacayaan weeyaan waxaynu leenahay markaa waxnu u baahanay inaynu soo saarno asiyaasa alislaamiya waxay ka bilaabantaa in la baro qofka muslimkii cidda u hiilinayo qofka muslimkii dunida kama hurdo maaha nin masaajidka ku jiro qura waa nin waaciya cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad taqaanin in dagaal dhacay dagaalkaasi wuxuu dhex maray laba dowladood oo dowladii dunida markaa ugu waaweynaaya adduwal alcaalamiya aynu ku tilmaami karno halka maanta duwalka reer galbeedka iyo bariga iyo ay ahaayeen duwalkii waagaa ka imaga ka taliya waagaa waxaa jiray laba dowladood oo waaweyn oo dunida ka taliya midina bershian bay ahayd midna romanskii bay ahayd waa labada quwa caalamigae markaa gumaysan jiray caalam ilcarabina iyagaa qaybsaday xabashidan yaroo yaman ka qaadato xabashidana waa kuwii bershiya ka qaaday ilaa yaman bershiya xukumi jirtay ilaa khasaniya inta sarana ah, waxaa xukumi jiray romanska dabeetana labadii dawladood baa isdilay dagaalkaa taqaanayne weyn ayaa dhacay heracles intaanu fuulin boqortooyadii rum waa tii la jebiyey ilaa iyo qustantiniya meesha la yidhaahda ayaa la soo gaadhay marka istanbul magaaladan loo yaqaano hagaagaarkeedaa la yimid dowladdii romanska waa loo dhameeyey muslimiintii maka joogtay iyo gaaladii baa isqabtay gaalada mushrikiintii waxay la yaro bah yihiin kuwan majuusiyiintaee dabka caabudee iyagu dhowrka ilaah rumaysan qoladan mu'miniintiina waxay la yaro bah yihiin kuwanuun dee ahlu kitaabka ee kitaab iyo wuxuun hayay dabeetana waxay gaadhay xad oo abibakar damco inuu wax la dhigto cidda helaysa waa intaan rahnigi waxaan aan waxyaabaha nooca kana la xaaraam yeelin dabeetana ilaahay baa qur-aan soo dejiyey masalada ka warramaya alif lam mim gulibat الruumu fi adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidca siniin baa ilaha yidhi tan aan tobanka gaadhin waa wakti aan la islahayn dee dib soo kacaysaa dowladdii romanska la odhan jiray ayaa qur-aan soo degay odhanaya sanado aan toban gaadhin bay dib usoo noqonayaan ba ilahay yidhi ay xukumayaan waa lagu qaslay muslimiin bal nimankana waxay ku hadlayaan de dee dawlad lagu kala tegay oo aan xoogu hadhin oo waxba ayaa qur-aanku leeyahay way soo noqonaysaa sanawaad yar dabadeed marka waa la qaadan kari la'yi taarikhda waa taqaanin in uu heracles ninkii la odhan jiray uu soo kacay oo dabeetana wax soo sameeyo ilaa iyo bershaniskii dib u jebiyo meesha uu qabsaday ama u iyaga dib u jebiyey waxaan la jeedaa qofka muslimkaa ah dadku waa inuu u kala socnaada ilaahay baa wuxuu leeyahy wakadalika nufasilu alaayaat walitastabina sabiilu lmujrimiin aayaadkaan cadcaddaynaya baa ilahay leey si u caddaato wadada kuwa dembiilayaashahay ah. qofka muslimkii markaa dembiil oo dhan waa ka bah waxaan uga jeedaa xadiidkuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu mascuud baa nebiga wuxuu ku lahaa dadku khayrkay nebiga weydiin jiray anna sharkaan weydiin jiray waayo makhaafata an yudrikanii buu yidhi inaanu isoo gaadhin ka xun waan baranaynaa maxaanu barayna ma waxba ka faa'idaynaa ma inaan dhibtiisa ka nabad galno inaanu mashkiladiisa ka bixi karno waxayn leenahay waxaynu u baahannay inaan wacyiga dadka muslimiintaa dib u soo celinno inuu garto qofka muslimkii cidda u hiilinayo haddaad jihaatamayso waa inaad muslimkii ka heli karta awood waa inuu kugu qanacsay inaad qof muslima tahy waa inaad mabaadi'daadii u caddaysa waa inuu garan karaa in meesha tan islaam iyo gaalnimo ay tahy haddaad tahay kuwa ku qanacsan qanacsanin sanaaduuqila iqtiraacta wax lagu rido waa inaad dadka kale soocan kartaa uu garan karaa qofka muslimkii sidee bay u dhici kartaa yacni jahliga muslimiintu meeshuu gaadhay ama wacyiga siyaasiga ummadda muslimkii meeshuu gaadhay in gabadh alliya rasuulba ka gooday oo aan rabin inay diin wax ku xukunto iyo koox lee islaam baanu wax ku xukumaynaa intay doorasho wada galaan uu dadka leeyahay anigu ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulkaan idinku xukumaya ow qaadi xuseen fii bakistan ow qaadi xuseen bil lugeynayey si uu ummadda saa uga dhaadhiciyo oo sanaaqudu sanaaduuqdii lagu riday foodka marka la yimaada ee ummad muslimiini habar yaroo faranjiga ka tagtay oo marka horena diinta ismaaciiliya haysatay iyadiiyo reerkeeduba ay ugu ridaan inay ummad muslima xukunto say u dhici kartaa waxay ku dhacday dadka muslimiinta weli hurdaan wax loo sheegin tatso waxay ku dhacday dadkaan garanaynin markhaatiga la weydiinayay say u dhici kartaa sulaymaan demriyal oo cilmaani la garanaya iyo naj brofesor najmudiin arbekaan intayse soo taagaan inay ummadi ugu riddo sulaymaan damri weliba xataa bacdu ahli sunna aan odhan karno weliba bacd alxarakaat alislaamiya bay sheegtaan inay ugu ridaan kuwa aan hagaagsanayn waa alxarakat nurusiyiin fii eh, tunis eh, turkiya ama xarakat tabliiq fii bakistan eh, brazil buutay ugu rideen hada macquul yani ila la'aan waxa weeyaan wacyigii muslimka ahaa weli toosinba weli maa la abuurin ama maynan dhaadhicin dadkii inay kala garan karaan qofka ay dooranayaan ama cidday wax ugu ridayaan waxaan leenahay markaa asiyaasa alislaamiya fii awali arkaaniha aynu rabna inaynu ku bilowno waa inaynu barraa ummaddeennan soomaaliyeed ee islaamka ee ku abtirsatay ee ku dhalatay cidda ay u hiilinayaan si aan u odhan in adeerkay baa meesha haysta anigu waan ugu ridaya si aan u odhan kaanu isku gobolka ma meesha jooga waan ugu ridayaa ee si uu u garto ka xaqi iyo samaha dadka u wada inuu ugu rido oo aanu ugu ridin walaalkii hadduu yaho uu la dhashay asuu ku og yahay inaan khayr beelo yahay hada waadix qofka muslimkii markaasuu helayaa cidduu bahaysanayey iyo cidduu wax la qaybsanayey iyo cidduu taageerayay cidduu ximaayada ka helayay tani lamr waxaan leenahay islaamku nidaam fawdawiya maaha wax iska soco un maaha dadka muslimiinta ahi waxaa la baray inay ummad isku xidhan noqdaan islaamku maaha individualist ninka soomaaliga waa individualist wuxuu yaqaanaa dantiisa maxaa iigu jira meeshan ayaan ka faa'iidaya laakiin muslimku sidaa maaha ninka muslimkii wuxuu yaqaanaa dad muslim la yidhaahdo uu danaynayo uu la bahiyey idan iyagu ilaalinaya waa qof bulshaawi oo ummad la nool raba inuu ummadla wax la wadaago waa qofuu ilaahay subxaana wa tacala leeyay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan ilahay baa le samaha isku gargaarsada xumahna ha isku gargaarsanina dadka samadoonka ahi ama halka ha joogaan ama waddankii ha joogaan ama meel kale ha joogaan samadoonku waa inu isku xidhnaada dadka wanaagga doonaya waa inay organized noqdaan islaamku nidaam fawdawiya maaha ma aha nidaam aan ixtiraamin inay ummaddu mid ahaato o isku urursanaato waayo shaygu markuu keliyay qiimo ma leh haddaad adigu nin muslimoo salaad saxoo caqiido toosan tahay oad masaajid iskaga jirto ka kalena uu masaajidkaa kale ku jiro hebelle uu ka kale iskaga tukado hebelna uu halkan joogaa dad wada wanaagsantihiin asaan waxba idinka dhaxaynin manfac ma lihidin waxaan leenahay asiyaasa alislaamiya waxay tilmaamaysaa dadku inuu organized noqdo inuu unug jiro noqdo walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka muslimka ah waxa uu ku tilmaamayaa inuu yahay kamahali اljasad اlwaaxid sidii jidh qura baa la yidhi inta inaan xadiidka intiisa kala dooran maxaa jidh qura looga dhigay jidhku qofka bini aadamkaha jidhkiisu waa wax wada jira waa inu kala qiimo badan yihin qaybi waa maskaxdii qayb waa ishii qayb waa dhegtii qayb waa gacantii qayb waa lugtii laakiin waa isku jidh markuu jidhku isku dhan yahay buu qiimo leeyahy haddii isha inta la saaro halkaa hala dhigo maxay tartaa waxay qiimo samaynaysaa ma jirto waa il acsaabteedi iyo waxeedi iyo nerviskeedi waxeedi o dhami waa u dhan yihin laakiin maa tanfac waayo jidhkii bay ka maqanta shirkii kuma jirto ee meel cidlay taalla waxba ma taraysa markaa waxay ahayd asiyaasa alislaamiya awal marka qof muslima la sameeyo kadib in la isku dayo in la sameeyo dadka muslim inay isku bah noqon karaan ama dad is-og ama dad isku xidhan inay noqon karaan inay noqon karaan baynu leenahay jamaaca ama atarbiya aljamaaciya waa in qofka muslimkaa lagu tarbiyeeya inuu dad la noolaan karo soomaaligu inta badan hadday wax isku darsadaanna way isqabsadaan nabiyullaahi daawuud qur-aanku waxuu ka sheekaynaya inuu yidhi waina kaiira min alkhulaطaa'i layabغi bacduhm calى bacd ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat waqaliilu ma hum wuxuu qur-aanku inoo tilmaamaya dadka inta badana wax isku darsataa way isku xadgudubtaa ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat baa la yidhi kuwaa mooyaane yani min sifaati اlmu'min aladi yacmal الصaalixaat waxaa ka mid ah inuu dadka wax ku darsado aanu ku xadgudbin waa in loo traingareeyaa markaasi suu dad wax ula lahaan lahaa innaga ummadeenna waxaad moodaa waxaa dad ka dhexeeya ninba male waa kii usoo horreeya iskuolkaa loo imanaya kii ugu horreeya ubaa jinkada ka dhufta ka ku xiga odhan maayo waar ka daa waayo wuxuu arkaa waxaa cidababa lahayn wax laguma tarbiyayno lama barin in dadku wax wada lahaado in dadka wax ka wada dhexeeyaan waxaan leenahay ummadda waa in lagu tarbiyeeya inay wax wada lahaan karto in wax wada ka dhaxayn karaan walidalik baa diinta islaamiga waxayna barta xataa cibaadaadka alle lagu caabudayo in la caabudo iyadoo laysku isku xidhan yihi salaaddii baa la yidhi salaadaad keligaa tukato iyo taad jamaca masaajidka la tukato maxaa udhaxeeya toddobiyo labaatan ajar cibaado ahaantay leedahay ka soko waxaad ka baranaysaa training kaloo ah inaad dadka la noolaan kartid in dadku is arki karo in lays ra'yi weydaarsan karo in kii qaniga ahaa iyo kii daciifka ahaa iyo kii jaamiciga ahaa iyo kii waxmagara wuxuba inay meeshii isugu yimaadaan in dadku isbarto oo la waa gaaladu waxayna yidhahdaan social clubs baa la sameeya si dadku isu barto oo laisku raayo oo laisugu yimaado social clubska islaamku u leeyahy waa masaajidka waa salaadan jamaacada dadku wuu imanayaa mujtamacii o dhan baa isku xidhmaya waa la isku baranaya waa la isku organize garaynaya waxa xun baa laysugu sheegay waa meeshay ummadda muslimka isku xidhmi kari lahayd waxaa layna baray inay waxeenu nidaam iyo waqti iyo wax walba ay ku salaysnaadaan walidalik baa ilaahay salaadihii wuxuu u yeelay waktiyo shan goor baad tukanaysaa baa la yidhi waa brogramid qofka muslimkii qof meel iska fadhiyo wuxuun cuno waktigiisu sheeko ku maaha qofka muslimka waa qof programmid ah waxaa la yidhi maalintii shan jeer baad tukanaysaa sanadkii mar baad xajinaysaa labiyo tobankii bilood bil baad soomaysaa wax waliba time bay leeyihin wakti kale inay ku dhacaan laguma ogole lagu dhaha waktigaa ku dhaca taa waxaa loo yeelayaa in lagu baro oo aad reenid u noqotid qof inaad noqon karto dad la noolaan kara qof wakti ilaalin kara haddaynu ballanno idhaan muxaadaradeedu maanta toddobaday bilaabmaysa waxaad arkaysa inagoo sideedda bilownay cid ilaalinaysaa ma jirto maxaa lagu baray salaadda inaad saacaddaa tukato waa inaad ilaaliso waktigood all west noqoto qof time limitkiisu aanu wax badan xamili karin tolerance badan aan lahayn ah inuu waktiga wax walba ku ilaalin karo waxaan leenahay islaamka dhammaantii waa nidaam walidalik baa nebigu alayh salaatu wasalaam markay tukanayaan xoog buu safi jiray markay dagaalamayaanna xoog buu safi jiray sida dagaalku safku ugu baahan yihiyo nin waliba dhufayskiisa inuu galo iyo halkii qaabkii loo sallaxayo ciidanku uu ka baqayo haddaan le loo sallixin qaabkan in la jabiyo ayaa xataa salaadiina loo sallaxaya inuu caynkan u dhacdo waxaan leenahay qadiyadda labaad aynu u baahanay waxa weeyaan markaynu abuuray muslimkii waaciga ahaa inaynu abuurro muslimkii wax ka dhexeeyey ama organizedka ahaa ee nolosha wada wadaagaya noloshu ka dhexaysay ee isku dayayey in noloshiisu isku xidhnaato si kastaba ha ahaatee waxaan leenahay wuxuu nebigu tilmaamaya yadullaahi maca aljamaaca waman shadda shadda fi nnaar ilaahay taageeradiisu ama gacantiisu waxay la jirtaa alle jamaacada ka keli noqdaa naar buu ku keli noqdaa buu nebigu ku tilmaamaya wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam facalaykum biاljamaca fainamaa yaأkulu الdi'bu min alhanami alqaasiya war bulshada ku jira ama jamaacada la socda yaygu wuxuu cunaa maxay neefka xoolaa ah ka firdhadka ee cidlada mara waxaynu sheeganaynaa dad la yidhahdo ahlusunna waaljamaaca ahlusunna waljamaaca waa maxay ahlusunna macnahoodu waxa weeyaan waa dad ugu dhaqmaya islaamka sidii uu nebigu jideeye sunnaa u ahayd calayhi salaatu wasalaam isla markaasi waa dad jamaaca ah baynu leenaho isku xidhan waa dad mujtamiciina oo noloshoodu ay ka dhaxayso oo isku xidhan markaasay qaateen mafhuum la yidhaahdo ahlu sunna waljamaaca yani inay ururna waxay ku urursan yihiinna inuu xaq yahay ayay tilmaamaysaa waxaan leenahay marka wuxuu islaamku ina baray si aynu qofka kaa ugu trayn waa inaynu isku daynaa inaynu ka hor tagno wax allaaliya wixii bulshada kala dilaya wada jirkeeda markaasaa la yidhi war ha isxamanina ha iscaayina ha ismaagina naanaysa ha isugu yeedhina ha istuhumaysanina waxaan maxaa loo leeyay waa precautions loogu talagalay bulshadu inay wada noolaan karto haddii dacaayadaadu badato dadka badhunba kaa indhalaabi doona way kaa tegayaan sida daraaddeed inaad qofna dacaayadayso laguma ogola waayo haddaad rabto inaad bulsho waddo qofka haddaad iintiisa u sheeg sheegto ku tilmaamto maalinta dambe isagoo kaa wejigabxayo kaasii fogaanayo umaad arki doontaa haddaad rabto bulsho inaad waddo abidkaa kaftanka ha ku badinin ha ku badinin inaad qofka ceebayso hadduu kaa maqan yihi ha isku dayin inaad mala xun ka malaysato ha isku dayin inaad naanays ugu yeedho walaa tanaabasuu bilalqaabi bi'sa ismu lfusuuqi bacda aliimaan baa ilaahay leeyay war naanaysa ha isugu yeedhina iimaanka da yacni waa lagu faasiqoobayaa iimaan dabadi kaas baa xun baa alla leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaynan xataa isxaqirin qofka hayasi dadku wuu kala garaad badan karaa wuu kala cilmi badan karaa wuu kala xoog badan karaa wax kasta waa lagu kala sarrayn karaa hayasin haddaad yasto dadka barh baa kaa tegi doona wuxuu nebigu ku tilmaamayay dembiba waxaa kugu filan buu nebigu laa maxay bixasabi imri'in maxaa qofka shar ugu filan an yaxqira akhaah inuu walaalkiisa kale muslimkaa ah inuu xaqiro waxaan leenahay haddii la rabo bulshadu inay wada noolaato waa ku waajib inay wada noolaato laysku xidho laakiin waa in laga ilaaliyaa waxa bulshada ku keenaya inay wada noolaan kari weydo oo ah inay isdacaayadayso inay iscaydo inay ismaagto inay isxamato inay waxaan oo dhan samayso waxaasoo dhan waxa loo diiday inay isku xidhnaan karto si loo heli karo waxaynu leenahay ilaa xad buu nebigu ku tilmaamaya qofka muslimkii qofka muslimkaa ah inay u bannaantahy saddex aqasho qura inuu cadho kaga maqnaan karo wixii ka badani waa dembi bal eh axaadiista nebiga ka asaxday waxay tilmaamaysaa saddex casho ka badan ninka walaalkii cadho kaga maqnaada ee famaat dakhala annaar waa xadiis saxiixa ah. wuxuu nebigu leeyahay saddex casho ka badan ninka walaalkii cadho kaga maqnaada ee ku dhinta dabeetna isagoo cadhadii ku jira kaasi naartuu gelayaa buu nebigu leeyahy wuxuu nabigu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam walaalkaayoo aada sanad ka maqan tahay inay la mid tahay kasafki dami waa xadiis saxiixa ah. walaalkaa oo aada hijra sanada ka gashay inay la mid tahay adigoo dhiiggiisa daadiyey waayo waani kuu bannaanayn inaad intaa cadho ku maqnaatid cadhadu maximum bay leedahay three days qofka bini aadamku iska cadhoon karaa laakiin maximum timeka lagu ogolaya waxa weeyaan saddex maalmood maalinta hore dud maalinta dambe iska yara afbuur maalin saddexaadna waa inaad bini aadamto maskaxda isticmaasha waxa lagu siiye maskaxda inaad ka shaqaysiisee dani kuuguma jirto inaad cadho uun tidhaahdo baan ku maqanay waxaan leenahay waxaa laynoogu talagalay si aan marnaba bulshadu u dumin ayaa waxaa laynoo tilmaamay xataa bini aadam baynu hadday dhacda uun dhacdo acmaasheena ugu waaweyn waxaa laga dhigay inaynu islaaxu daatulbayt samayno oo waxaa la yidhi nebigu wuxuu yihi saxaabada maydiin idiin tilmaamaa wax ka khayr badan soon salaad iyo zako waa saddex arkaanulislaam ka mida saddex arkaanulislaam ka mida shayga saddex laysu geeyey ka khayr batay cajab u qabaadee arkaanulislaamku islaamku tiirarku ku dhisnaaba shan bay ahaayeen marka shahaadadii iyo xajkii laga yimid saddex ka midabaa laysku daray markaasaa la yidhi saddexdaa wax ka khayr badan maydiin idiin sheega haa markay yidhaahdeenna wuxuu nebigu ku yidhi islaaxu daati lbayn dhexdiinoo a hagaajisaan faina fasaadu daat lbayn wuxuu nebigu ku sheegay dhexdiina xumaataa inay xaaliqatay mid xiirtay inay tay idinma lihi timahay xiirtaa baa la yidhi diinta ay xiiraysaa waayo acmaashiinaba inaan la aqbalin baa laga yaaba oo kii xadiidkii saxiix muslim sheegayay maxay labada walaale isqabta maalinta khamiista iyo isniinta camalka alle loo bandhigo in iyaga uu ilaahay yidhaahdo dadka kale wixii ilaahay u shariig yeelin dembigooda la dhaafaa kuwaase waxaa la yidhahdaa iyaga arrinkooda suga xataa yastalixa ilaa intay ka heshiinayaan baa la yidhaha lala sugo waxaasoo dhamme waa wax loogu talagalay in lagu ilaaliyo bulshada wada jirkeedu inaanu marnaba lumin waxaan leenahay marka shayga labaad aynu ku dhawaaqayna muslimka waa inaynu waaci ka dhigna oo uu garan karaa cidduu u hiilinayo iyo cidduu ka hiilinayo waa mar labaade muslimka waa inaynu baraabayn leenahay inuu la dhaqmi karo muslimka kale oo organisidiyey oo wax ka dhexeeyaan oo nidaam iyo maamul iyo dan iyo ahdaafi ay ka dhaxayso iyo strateji waa in wax ka dhexeeya ka saddexaad aan leeyahay masalada waa lagaga bixi karaa waxay dhaahdaan culamada culumta bini aadamka derista baahidu bay idhaahdaan ku saabsan baahiyaadka maadiga gaajooyinka iyo waxa kani dadka marar badan way isku xidhaano waa laga yaaba mudaharaad maadiya iyo waxa in la sameeyo laakiin baa la yidhaha masalada qiyamku valueska ku salaysani inta badan waxay u baahan tahay qiyaada xakiima dadka ku hogaamisa wax kanoo dadku eegto ee iyadu ma aha wax had iyo goor dadku ku ururo waxay leenahay waxaynu u baahanay inaynu baranno haddii aynu nidhi waa tabeelaheenii labaad aynu nidhi waa inaynu wada noolaanaa wada joognaa waa inaynu barannaa markaas sidaynu isu maamulayna iyo ciddayna maamulaysay waa inaynu barannaa qofka muslimkii maxaa wax lagu doortaa haddii laynaba yidhaahdo bal wax doorta maxaa wax lagu doortaa qofkaad dooranaysaa waa qofka astaame heele markuu maxay leeyahaad dooranaysaa markaanu see maxay lahayn baad diidaysa haddaad se doorato qaabkaad ula dhaqmaysaa ama qaabkee loola shaqaynaya waxaan leenahay qiyaadada islaamku uu yaqaanaa laba shay bay u baahan baahantay labadaa shay haddii mid la waayo qofkaasi ma qaban karo ummad inuu hogaamiyo markaan hadda hogaaminta ka warramayo dadka had iyo goor waxaa maskaxdooda kusoo dheeraysa un madaxweyneha war madaxweyne maahe noloshoo dhan weeyaan organizationka aa leedihiin masaajidka ka meeshuu doonaba ha joogo toban qof haddaad isku dayeyso saddex qof saddex qof ka kaaliya gurigaaga caruurtaadiiyo islaantaadiiyo intan markaad hogaaminayso hogaamintu waxbay u baahan tahay hogaamini waa hogaamin alqaa'id mashkiladda dadka haysataa waxa weeyaan qiyaadaadka hoose lama tababaree ka sare muxuu waxaa u noqon waaya baa la dhaha haddaan xaggan hoose la iska train garayn xagga sarena la noocun bay noqonaysaa waa the same quality qiyaadaadku waa inay dhismaan oo kobcaan oo uu qofku kor usii socda min ardaynimadiisa ilaa iyo intuu mas-uul ka noqonayo reer ka guursanayo ilaa iyo intuu maamul ka qabanayo bulshada wax uga qabanayo ilaa iyo intuu hore usii soconayo qaa'id kasta oo meel kuu qabanaya islaamiya waa inuu laba shay wa ilaa uma cuntamo inuu umad hogaamiyo labada shay midi waa ammaano qof la aamini karo waxaan mas-uuliyadda ah ammaanada qof qaadi kara waa inuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka inagu barayaa in cidduu shaqo u dirtay oo dhan uu sifadan ku sifeeyey malakuljibriil waxaa loo diray shaqo ah inuu maxay sameeyo waxyiga inuu ambiyada u keeno ilahay wuxuu ku tilmaamayaa muطaacin uma amiin ammaana lagu sheegay ilahay wuxuu inooga warramay ambiyada fii suurati shucaraa ilahay wuxuu inoo sheegayaa nebi waliba inuu leeyay inii lakum rasuulun amiin inii lakum rasuulun amiin buu nebi waliba shucayb muuse luud saalex huud nebi waliba wuxuu ku dhawaada hogaaminaya wuxuu soo dejiyey nebiyullaahi yuusuf khito shan iyo toban sannadood dhaqaalaha waddanka lagu ilaalin karo toddoba sano abaara iyo toddoba sano wax lagu shan iyo toban sannadood buu nebi yuusuf khitadeed la yimi ninkii casiiska ahaa ee meesha haystay markuu u dhiibayay muxuu ku yidhi innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin buu yidhi inaka alyawma ladaynaa makiinun amiin sifat ilamaana buu ku sheegay nabiyullaahi muusa intaan nebiga laga dhigin markii uu ka cararay masar waa kii soo maray laba hablood oo ceel ka waraabsan kari waayo oo raggu uu meeshii xoolaha ka waraabsanaya intuu u yimi yidhi maxaa meesha ka qabanaysaa ay yidhaahdeen waxaynu sugnaa marka beeshani biyaha ka baxda kadib baanu ka waraabsanaa dabeetana waa kii uu waraabiyey hablihii waa kuwii aabahood ku noqday inan ka mid a hablihii baa waxay aabahood usoo bandhigtay nin fiicanoo xoog badanoo dee shaqayn karaya inay soo aragtay markaasaa waxay leedahay abba ninkan shaqo sii ahaynu xoolaheennan iyo waxaynan dee odagiina waa da iyagina waa hablo waa xishoodeen nin bay u baahdeen markaa shaqaalo waxaan ka shaqeeyo mu'ahilaadka certificateska markaa u qadimaysa muuse ay leedahay shaqada uu ku leeya waa maxay ina khayra man istaajarta alqawiyu amiin bay tidhi cid shaqo la siiyo waxa u khayr badan bay tidhi maxay alqawiy alamiin amaanay ku sheegtay xataa nebiyullaahi sulaymaan oo boqor aada u cajo badan la ahaa maamulkiisana ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo inuu xataa xayawaanu ku jiray iyo jin iyo insi iyo wax tiro badan inay ciidamadiis ka mid ahaayeen ayaa wuxuu damcay in carshu balqiisa lasoo qaado dabeetana yaa soo qaadaya buu yidhi waa shaqo shaqadaasi waxay sheegaysaa in saba ama sanca iyo meelahan in carshi laga qaado oo la geeyo falastiin around one thousand kilometers shaqadaa kamberigii la siinayay baa loo baahan yahy mu'ahilaadkii baa la qadimanaya markaa shaqadan lagu qaban kari lahaa cifriit min aljinni baa raba inuu shaqadan qabto cifriit min aljinni muxuu ku yidhi nebiyullaahi qaala cifriitun min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wainii calayhi qawiyun amiin buu yidhi alamaana buu sheeganaya waxaan leenahay cidda wax loo diranaya jin iyo insi waxay doontaba ha ahaatee waa inuu noqdaa maxay cid ammaano ku sifowda ninkii shalay ku xaday ee doraad ku xaday ee tii ka horraysay ku khiyaameeyey saa dambena inaad doorataa snot logic caqliga wax geli kara maaha kaad dhiiji iyo wasiir kala quusatay inaad madaxweyne ka dhigata haddana caqliga wax geli kara maaha kii mu-adinka noqon kari waaya inaad imaam ka dhigtaa caqliga wax geli kara maaha kii xisaabiyaha ku fashile organizationka xisaabin kari waa in organizationka madaxa looga dhiga waa madaxweynuun ha ka fekerin all the system meeshuu doonaaba ha ahaado maamul mar hadday timaado ninku waa inuu ammaano leeyihi qof wax lagu aamini karo waa yihi thani lamr qadiyo labaad baa jirta oo u baahan ammaanada iyo daacadnimadoo qura laguma helo shaqada wadaad baana ho keliya igu dhiibiyana socon mayso waa in wax kale la socdaa lagu ogolaya wadadnimadaada iyo ammaanadaada laakiin waa inaad mu'ahilaad kale certificate kalena waa inaad sidataa waxa ka sheegaya waa maxay iyo lcilm qofku waxaanuu rabo in loo dhiibo waynu aqoon u leeyihi waxaanuu rabo in loo dhiibo hadduu imaam noqonayo imaamku shaqadu qabto waa inuu uleeya aqoon hadduu organisation maamulayo organisationkan shaqadanu qabto waynu aqoon u leeyahi aqoontu aqoon xoogeedna way noqon kartaa mid maskaxeedna way noqon kartaa dadka badh buu nebigu kala teliyey inaanay shaqaba dadka u qaban iyagoo dadkii u fiicnaaya muxuu ku yidhi abidar alkhifaariy axad isaxaaba kuwii ugu hor islaamay ka mid ah muhaajiriintii ka mid ah nin la yaqaanoo macruufa ka mid ah nimaan diintiisa iyo ammaanadiisa iyo iimaankiisa la dhaliilayn ah ayaa wuxuu nebiga ku yidhi alaa tastacmilni yaa rasuul allah shaqooyinka maad wax iiga dirtid buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo shaqooyinka maad wax iiga dirtid wuxuu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam inaka mra'un ضaciif inaka imra'un daciif war nin jilicsan baa tuu nebigu ku yidhi jileeca ma diintaa looga jeeday laa wallah abaadar diintiisa jileec kuma jirin nin iimaan leh oo min asaabiqiin alawaliin ka tirsan buu ahaa laakiin waxaa la leeyahay qiyaada ma qaban kartid qiyaadadu mawaahib ilaahay uu bixiyo iyo kuwa muqtasiboo la barto labadaba way leedahay yacni qofku wuxuu shaksiyana la siiyo giftisa iyo wax barasho ku saabsan oo qaabka wax loo maamuliyo waxa kan labadaba way leedahay sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya innaka mra-un daciif bale isagoo la dardaaramaya buu lahaa laa tuwaliyanna xadiidkii tilmaamayay nebigu ku lahaa labana weligaa madaxa u noqon buu yihi cid ka badan daaya laba qof hadday isu timaado aduu madaxa ka noqonin buu nebigu ku tilmaamaya waxaan leenahay waxay u baahan tahay in labada dhinacba laga laga hubiyo in la hubiyo qofka aqoontiisa iyo ammaanadiisaba waxaynu leenahay waxay u baahan tahay farsamo siyaasadeed maxaan uga jeednaa tusaaleyaal baan idin siinayaa tusaalaan idin siinaya waxa weeyaan bulshadu ma aha safulawalkoo qura yani dadka barh baa waxay haystaa dadka markaad hogaaminayso inaan dee dadaan waxbaba kaaga soo noqonayn inay noqdaan dad waxaad tidhahdana aqbalaya wixii la farana fulinaya wax kastaa soodii u dhacaya kuwaas waa malaa'ig baa la yidhahaa bini aadamka lama yidhaaho kuwa wixii loo sheegaba sidiidii u fulinayaa basharka kuma jiraan basharku waa bashar mujtamacaan dad xun lahaynina dunidan maba soo marin mujtamacii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka telinayay inkaar qabayaal baa ku jiray kuwa waaweyn ka mid ah oo aan ahayn hadda dacafat ilqowm aan ka mid ahayn munaafiqiinta maqashaan ee waaweyniinta badani waxay ahaayeen siyaasiyiin dantoodiiyo islaamku isku geli waayey saa ma u ogsoonti masalan waxaa qur-aan ku maqashaan ama sunnadoo lagaga warramayo nin la yidhaha cabdillaahi ibnu ubay bnu saluud cabdillaahi ibnu ubey ibnu saluul waa ninka lagu tilmaamay inuu yahay munaafaqii ugu weynaa cabdillaahi broblemkiisu xagguu ka bilaabmay waxaynu naqaanaa ansaarta aws iyo khasraj muddo badan bay isdilayeen wax bilaa macnahana way isku dilayeen waa intaan islaamku soo gaadhin dagaalada qaarkood waxa la yidhaha afartan sanay socdeen laba awroo baratamay baa mid eh, bahal lagu dhuftay dabeetana ah, laba neef oo geela hal mid baa caani iyo candhadii iyo dhiiggii caani iyo dhiiggii isku darsameen arbiciin sane baa laisdilayy hashayadii baa caynkan u gasheen waa noocay soomaalidu isku dili jirta dee baraadha afroten iyo kaawan weeyaan waxaa la nooca ah. xarbu bucaaf dagaalkii ka dambeeyey labadii beretame ee mid la dharbaaxay shan sannadood bay isna isdilayeen waxaasoo dagaale markay qabaa'ilkaasi isku madheen ayaa akhiiran waxay dhaheen war nimayow bal aan madax qudha wada samaysanno isku maranayeen mar uun bal magaalada dejino waa la ysku waafaqa waxaa la yidhi ninkan cabdillaahi ibnu ubey la yidhaahdo aan ka dhigana ma mas-uul madaxinoo ah dabeetana in ninkan la baa lagu heshiiyey heshiiskaa markii la gaadhay iyadoo loo tolayo khirsigii taajkii yaraayo dee boqorka ninka markaa la caleemo saare halkii la saari lahaa iyadoo la tolayo oo loo wado ayaa saxaabadii soo hijrootay oo ciddani timi oo cidda timi markaasuu nebigiina madiine yimi magaaladii waxay noqotay magaalo islaam dawlad cusub baa ka dhalatay oo dawlad muslimiin ah cabdillaahi bnu ubayi wuxuu tirsaday kursigiisii inuu baxsaday kursigiisii in lala ayow libdho oo cidda ka qaadayna nebi moxamed inuu yahay calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi markaa isagu lug iyo farasba wuxuu u fuulay dawladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu hogaaminaya siay u dumi lahayd waayo wuxuu arkaa kursigii isaga loo tolayey oo cid kale ay ku fadhiisata isaga u muuqday dabeetana wuxuu farsamadiisii oo dhan isugu geeyey siduu masaladan uga hortegi lahaa cabdillaahi wuxuu isku dayey xoogaga aan islaamka ahayn inuu xidhiidh sokeeyo la yeesho saddex qabiil oo waaweyn oo qaarkood dee toddoba boqol oo nin oo hubaysan oo dagaal gala ay leeyihin yani military toddoba boqol oo nin oo diyaara qaarkood leeyihiin oo yuhuudaa ah meesha deganaan jiray banu qanuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda qolyaha kan xidhiidh ayuu la lahaa qolada la ydhaha reer banu qanuqaac iyaga waxaabay ahaayeen xilfi wadaag gaashaanbuur bay isku ahaan jireen jaahiliyadii horeba intaanu islaaminba qoladaasi waxaynu naqaanaa inay gabadh muslimada dee ay qaawiyeen dabeetana nin muslima dagaalamay ninkii la dilay rashadii inay dhacday dabeetana colaada ay timi iyagiiyo muslimiintiibaa dagaal galay beder dabadeed muslimiintu waxay ku sameeyeen markaa go'doomin ciidankii qoladaa yuhuudda waa la go'doomiyey shan iyo toban maalmood markay go-doomisa go'doomisahayeen bay aqbaleen inay isdhiibaan cabdillaahi binu ubey wuxuu arkay xoogagii uu ku tiirsanaa qaybo ka midii inay khatar ku sugan yihin intii hore o dhan muu islaamine bil ka hore dhacdadaasi markay dhacaysay ninka siyaasiga ay xagga loo bato muddo kolba israaciya maalinta shaadhka nabadgelyadu shaqaynaya waa inuu xidhaa maalinta ka dagaalku shaqaynaya waa inuu xidhaa meel walba isaga waa inu kaaga horreeya waa isaga kursigaa dantiisa ah cabdillaahi berigii hore dee wuu diidanaayo nebigu markuu soo maro intuu sanka qabsadaa buu odhan jiray laa taqbur calayna war majaalisdiina fadhiyo kuwaa naga boodhayn golayaasha yadee xaggaaga jooga hanoo imanin buu odhan jiri halkaasuu taagnaa laakiin markuu arkay dadkii dee inay raaceen oo dadka islaamiyana magaalada isbedeshay ayuu is yidhi halkan wax kuuma yaalin haddaba eh bal xaggana hadda in aada wax ka tari karta xaggana ku biir waa kii soo ashahatee meesha yimi bil intaanu islaam ahayn bay dhacdadani dhacda nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimi isagoo le axsin fii mawaaliy nimankaanu xilfi ee gaashaanbuurta nahay ee cadow iyo carab iyo madow iga dhiciyey ayaad maalin qura maxamedow laynaysaa buu leeyay u samafalo nimankaa maanta hala sii daayo waa muslimiinta iyo gaaladiisa isu leeyay gaalada hala hala sii daayo nebiguu iskaga jeestay halkuu kusoo dhegay wuu ka jeestay halkaasaabuu iska laalaaday fatxada yare khamiiska uu leeyahay dacalkeeda ayuu ku dhegay nebiga isagoo le maanta ku sii dayn maayo raggaa halaysii daayo aniga halaysii daayo raggaas waa laba ciidan oo isdilaya oo dawla waa laba dawladood isdulayo tii kale isdhiibayso o lahayo ayuu wuxuu leeyahy aniga ha laysii daayo nebigu wuxuu yidhi qaado igala tag wuu sii daayo sababtu waa maxay waxaa la ogaa inay bulshada muslimiintii weli aanay xad gaadhin ay isku kalsoonaan karteen ninkan inuu gilgili karo dadka barjabsan karo weli dadka dhexdooda wuxuu ku leeyahy waa nin hebel oo dee la yaqaano rabshaduu bilaabo waa suurtagal inay noqoto rabshad aada u weyn waxaa kuugu filan ghaswatu uxud dagaalkii kalaa dhacee uxud dabeetana muslimiintii o dhan baa soo baxday dhexda markii ciidanku marayay muslimiinta kun quray ahaayeen gaalo dhowr kun saddex kun oo nin oo ciidanina burta uxud bay joogaan muslimiinta ciidankoodii ayuu khalkhal geliyey wuxuu isidhi maanta la haysaayo haddaba maanta ha jabaan waa janis buu eeganayaa ah muslimiintu inay daciif yihiin janisa in lagu soo duulay saddex kun oo askar inay dul joogaan iyagu kun quraynayiin kunkan buu rabaa markaa inuu khalkhal geliyo khalkhalku ku bilaabay saddex boqol oo nin buu jabsaday oo raacay basharku dee marka weli xad wada gaadhin labclabac badan baa iskaga jirta saddex boqol oo nin buu kaxaystay bale qur-aanku wuxuu sheegayaa xataa qabaa'ilkii islaamiga ee nebiga la socday qaar ka mida ah inuu duubsan gaadhay oo ilaahay leeyay faqad hamat id hama aaifataani minkum an tabshala wallahu waliyuhuma wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun banu xaaris oo aws ka tirsan iyo banu salam oo khasraj ka tirsan xataa labadaa qabiil wuu jabsan gaadhay wuxuu leeyahay haddaanu dagaal ognay meesha maana muxuu isaga joogi waayey markii hore madiine wuu usoo baxay wuxuu u baxay haddaanu dagaal doonay waxay inuu madiine iska joogo o idhaa waarku raaci mayno or nimanka haddaad iska celinayso iska celi oo iskaga hadho laakiin muu hadhina waanu soo raacay falsafadiisu waxay ahayd intuu raaco inuu ciidankan ka kala jabiyo ninka waxaa samaynaya nebigu muu maagin muu canaanan sababtu waxay tahy ilaahay baa wuxuu leeya wafiikum samaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin ilaahay baa wuxuu leeyahay mu'miniintahay waxaa idinka mid ah munaafiqiintan kuwo weli dhegaysanayo rag wanaagsan oo haystoo raacaya oo isle ninkiidiibaa la xumeeya ama kan baa waxa lagu sameeya weli la dudaya ayaa idinku jira baa ilahay leeya subxaana wa tacaala nebi maxamed markaasi wuxuu isku wadaa mujtamac munaafaq leh oo mu'minoo daciifa leh oo mu'miniin xooggan leh mujtamac baa la maamulaya mujtamaca la maamulaya wuxuu ku talagelayaa in aanu fursad u siinin ninkan munaafiqee uu og yahay munaafiqnimadiisu inuu kala daadiyo bulshada tan markaasuu wax badana uu sameeyey u dulqaadanaya wax waxaa laga yaabaa adigu markaad aragto nin gaalnimadiisu cadd inkaartiisu inkaar badana ah inaad markiiba tidhaa kan madaxa laga jaro oo ah, lagu boodo haddaad madaxa ka jartana waxa laga yaaba reero dhaba inay la dudaan waxaad wadoo dham inay mid awalba xumaantiisa la ogaa inuu fashiliyaa suurtagala ummad dhan oo meel u socotay waxaan leenahay marka ninka qaa'idka ahi lagaba ninka wadaadki inu yidhaho wanaagan baan dadka wanamo qofka cadi inu yidhaho dadkii wanaagan baan u qabano u qabano iyana un baabay nacaayayaan ama waxaan bay samaynayaan waa qasab qof maamul haya in la caaya inay dhibaata timaado waa inuu qofku ku tala inuu taxamuli karo waxaan o dhan inuu qaadan karo waayo miyaad qur-aanka ku aragtee nebi ilaahay soo dirayoo si fudud laysaga raacay soo nebi walba waa saaxir iyo waa kan iyo waa kada war noloshu ninka wanaagsani haddaanu halganka gelin u yidhaahdo wayna maageen amase wayna caayeen oo dadka caydooda iyo maagistooda ka soo boqoto weligaa meel la gaadhi maayo waxaa qasaba haddaad hadaf leeday haddaad rabto ummadda inaad meel gaadhsiiso inaad mabaadi'daada caddaysato aanaad cidda kaga baqin inaad isku daydo laakiin bulshada inaad isku wadi karto sida daraaddeed ayuu ninkani wax badan badan badan buu samaynayay ilaa iyo laga soo gaadho xaadiat lifk iyo waxaasi oo dhan waxaan ka cabsi qabaa inay iga daashaan sidaa daraaddeed inaan soo koobaa baan jeclay waxay gaadhay xad gaswatu bani lmustalaq iyo wixii ka dhacayna waa wada garanaysaa xad bay gaadhay uu cumar ninkan u adkaysan kari waayo wuxuu samaynayo oo yidhahdee ilaahay rasuulkiisiiyo cabaad ibnu bashar amar ninkan hala dile inkaar qabaha kan hala dilo nebigu muxuu ugu jawaabay cumar wuxuu leeyahy ninkani waa munaafiqo waad ogtay intanoo dhacdana wuu sameeyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey uu samaynayey de waa saxaabada markuu isku dirayey markii labadii wiilo yaryaraa intay isdileen uu lahaa layukhrijana lacazu minha laadalla uu tilmaamay haddii magaaladii madiine lagu noqdo ragga sharafta leh waatuu lahaa saxaabada isagoo maagaya nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaanu nahayba ilaa kii yidhi mooyaane samin kalbak akulak buu lahaa eygaaga naaxe ha ku cune way soo hijroodeenoo iyagoo qaxoontiyey noo yimaadeenoo waxbaanu siino annagii unbaabayna qabsadeen buu leeyahy waa eygaaga naaxe adiga ha ku cunee buu ku tilmaamayaa nebiga iyo saxaabadiisii waa kii samaynayay waxaasoo ficladoo foolxun waa kii samaynayay xataa afkaartaa cunaqabat dhaqaale in muslimiinta la saaro waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya inuu tilmaamayey in laa tunfiqu calaa man cindi rasuuli illah xataa yanfadu war kuwa ilaahay rasuulkiisa iyo la jooga bal dhaqaaluhu ka gooya buu yidhi iyagaa kala yaaci doonee markay waxay liqaan waayaan iyagaa iska kala tegaya nimankan aan ugu saacidaysaana wax siinaysaan aan saaraya halaga joojiyo waxaasoo rabasha buu waday markuu rabashkii dawladnimo ka quustay wuxuu waday xaadithatilifk inuu isku dayo xataa si ninka madaxda ah loo gilgilo oo markaasi haybadiisu bulshada intay uga lunto uu u dhici karo ayuu isku dayay xataa inuu been abuurad sameeyo inuu yidhaha nebiga gurigiisa laga sinaystaa oo caashaa sinaysatay iyo kanbaa dhacay iyo waxaa waa kii sameeyey ee qur-aanka suuratulmunaafiqiin ay soo degaysay lagaga warramayay cumar ninkan inkaartiisii markuu ka yaabay ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ninkan amaro hala dilo nebigu bal jawaabtuu bixiye u fiirso waa nuduuj siyaasiya waa bisayl siyaasiyuu nebigu jooga wuxuu ku yidhi fakayfa yaa cumar إida taxadaa annaasu ana muxamada yaqtulu asxaaba maxaad u malaynaysaa buu yihi cumarow haddii dadku ay isugu waramaan muxamed asxaabtiisuu raa ama asxaabtiisuu laaya intii raacsanayd baabuu gawda ku hayaa uu dilaa haddii la yidhaahdo bal maxaad u malaynaysaa buu leeyay cadow baynu leenahay cid kalaynu saynaa colaadeennaa ballaadha haddii dadku ay isugu warramaan dadkiisu a islaami lahaa ama diintan xoojin lahaa maxamed intii raacsanayd baabuu seefta dul hayaa u laynaya maxaad u malaynaysaa buu lahaa munaafaqa caynkani waxaa aada u hariiba munaafiqiinta iyo bolosiga isticmaali jireen ninka waxaan samaynayaa matalan ghaswata uxud markii wixii la sameeyey ee uu ciidanka dhan jabsaday ibnu hashaan baa wuxuu idhaahdaa jimcihii ku xigay yacni ninka siyaasigaa baan kuu tilmaamaya aada rabto inaad la loolanto ama inaad ummad ka dhiciso inaanu xumaynin waxa yidhi markuu ghaswatu uxud saddexdii boqola nin la noqday ee rabshadii sameeyey ee muslimiintii dhibaatada badani kusoo dhacday jimcihii xigay jimcayaashu masaajidka iska taagi jiray sida ibnu hishaam saaxibu sira u dhigayo markaasuu khudbad buu jeedin jiray intaa nebigu hadala khudbadda jeedin khudbaddu waa maxay dadku wuxuu ku idhaahdaa kaasi waa ilaahay rasuulkiisiyo idin dhex jooga ilaahay baa idinku karaameeyo idinku xoojiyey u gargaaroo u hiiliyo intuu yidhahdaa buu fadhiisan jiray dabeetana waa kii dhacdada sameeyey isagoo wixii sameeyey ninka siyaasigii mar hadduu dan leeyahay ma khajilade hadduu shalayta dadka oo dhan halaagay berrinta isagoo indhacado haddana soo fadhiyo wax raadinaya umaad arkaysa is odhan maayo war dhuumo waa adigii wixii sameeyey cabdillaahi ibnu ubayi intuu soo noqday iyadoo axaddii uxud wixii laogya ka dhaceen ayuu jimcihii dambe intuu safka hore fadhiistuu istaagay markaasuu yidhi waa kanoo waa ilaahay rasuulkiisii ilaahay baa idinku karaameeyey ha loo gargaaro waa kaasi markaasay saxaabadii xanaaqeena idhaha fadhiiso in gabadhi kugu dhacday rasuula loo gargaaro layidhi warigii shalay taa ciidanka intan leeg watay baa haddana maanta le waa ilaahay rasuulkiisiiyo ha loo gargaaro yacni waa nin mutalawinoo halkuu ciidan ku heli karo ama shaadhku wax ku heli karunbu isagu gashanaya waayo dan buu leeya u rabo inuu gaadho waxaan qadaayaadkan usoo qaadanayaa waxay tay waxaan leeyahay cidda aynu rabna inu qiyaado u dhiibanaa waa inay noqotaa cidu cuntamaysa qiyaadada weligaa madaxduna ka fekerin sare kuwan yaryar hoose iyo jaaliyaadkeena yaryar iyo organisationadani waxaan aynu hayno ayay dadku ka koobcaan cidda aynu rabnay inaynu u dhiibanaynaa waa inay sifaatkan aynu sheegayna ay leedahay lababa marka kala dooranayaana waa inuu waxaan isku og yahay inuu daacadna yahay aqoonna uu leeyahy waxaan u wadi karo dadkanna uu ku talagelayo inay yihiin noociyaadka makhluudka ee cumar iyo abibakarna ku jiri karaan cabdillaahi ibnu ubay iyo noociisuna ku jiri karaan inay bulshaduna ka koobnaan karto uu maamulaya inuu ku talagalo iyo inuu garan kara baynu leenahay qofkeenna caadigii cidduu dooranayo markaynu jaaliyaddeenu isu nimaadno in idhaahno yaynu u dhiibanaa waa inay maskaxdeenna ku jirtaa qofka aynu rabno inaynu meesha u dhiibanaa kuu noqonayo inaynu garanayno ay waadaxtay inaynu garanayno inuu qofkani waxna maamuli karayo ammaanana uu leeyahy dadkana uu yahay qof isku wadi kara dadkan kala sarsareeye kala liiteen nooc walba qof isku wadi karaya inuu yahay xuruufta dacaa'iga ahi dadka barh baad moodaa inay dacaayadka u jilecsan yihin marka dhowr goor wax laga sheega wax laga sheega wax laga sheega maalinta dambe unaad wixii wadabeedku dhul ku dhuftay inuu idhahdo waa nagala taga waxna kama helno waxna kuma qaadana iyagumaan u shaqaynaa habeen iyo maalinna waxbay naga sheegayaan inuu oodajabiyo jabiyo waa siday ragga badhla rabaan wax kastoo laysku yaro kabkabay in dhulka lagaga dhufto si uu qofkani u cararo ama qofkii wanaagga waday si meesha looga faayar garayn karo dibadda loogu tuuri karo walidaalik ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yani haddaa siirada nebiga akhridaan wax aada u badan baa arkaysaan waayo dee rasuul qura muu ahaynoo waxyigii alle sheegayo qura eh wuxuu ahaa qof bini aadam maamulayo nooc waliba la kulmaya mid raacsiisan iyo mid munaafiqa iyo mid u gargaaraya mid la dagaalamaya iyo mid khiyaamaynaya mid waliba khiyaamooyinka nebiga lagu sameeyna xad bay gaadhaysay intay yidhaahdaan culamo noo soo dir odayaalba yim waxay dhahaan culamo nasi reerkayga baa islaamay buu yidhi oo diinta wuu ku fiicanyana warkaas waxaan rabnaa rag diintana baree saxaabadiisiibuu wuxuu ka xulay toddobaatan nin oo diin akhriya yaqaana uu yidhi qoladaha soo oo diinta u sheegaan markay reerihii la dhex tageen bay toddobaatankii madaxa ka jareen toddobaatanku ku daray ba madaxa laga goy yani noocaasaa loola dhaqmayay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ka garan kartaa ghaswatu xunayn markay dhacday ayaa xoolo badan la helay xoolihii buu nebigu wuxuu siiyey dadkii hadda soo islaamay saxaabadii madiine kala timee ansaarta iyo muhaajiriinta iyo waxaan lahayd ee xoogganayd ee dagaalantee dee intaasoo sannadood islaamka u dagaalay dadkii halgamay xoolo muu siiyey xoolihii wuxuu nebigu siiyey kuwii hadda islaamay ee maka markii la furtay kuwii hadda islaamka soo galay odayadoodii reero walba dee nin baa ka qabqableeya qoladani shal unbay soo islaamtay oo iimaanku weli xoog uma degina iyaga xoolaha iyo manaasibta iyo waxan baa waxla ah dabeetana markii xunayn la qabsaday alaqac ibnu xaabis oo nin reer baadiye ahaa buu boqol halaad u dhiibay cuyayna ibnu xusn oo kadafaan hogaaminayo boqolka la siiyey abu sufyaan ibnu xarba meesha marayuu boqol siiyey abu sufyaan markuu arkay in boqollayso siinayuu miduu dhalay u yeedhay mucaawiyuu keeno markaasuu nebigu boqol kala siiyey dib buu noqdo yaziid buu u yeedhay mid kale u dhalay markaasuu nebigu boqol kala siiyey saddex boqoloo halaad buu siiyey dadkiibuu xoole ka dhergiyey nebigu laakiin xoolaha dadka la siinaya inta badan waxay ahaayeen dadkii iminka diinta soo galay qoladii seeftoodu dhiigu ka da'aysay intaasoo dhan soo jahatamay se tobanka sano soo jahatantayna waxba lama siinin munaafiqiintii baa intay hadleen bay yidhahdeen icdil fa innaka lam tacdil cadaalad same bay yidhahdeen wallahi inaad cadaalad samaynayna taasi qisma maaha bay yidhahdeen qayb maaha bay yidhahdeen wallahan ku dhaaranay alla dartii looga jeeday warkiibay dadkii dhex geliyeen yani ninka munaafiqa ama ninka raba inuu wax burburiya waa inuu helaa dhacdo jirta laakiin dhacdada tan waa inuu u sharxaa siduu doonayay waxay yidhahdaan taariikhda marka laga warramayo historygu waa la isku khilaafaa dunida waayo dhacdada iyo tafsiirkeedu waa kala nooc waxay u dhacdayo sababta nin waliba dee maskaxdiisa iyo mabaadi caqaa'idda kontarosho bay dhacdaa qofku wuxuu rumaysayuu inta badan justificationiska ka dhiga dhacdo yaroo dhacdaa kontan weji loo sharxa dhacdo waa inay helaan siday doonayaan dabeetana ay u sharxaan mujtamacii wuu gilgilmayba xataa ansaartii badh ka midi u madmadowgalo laydhaha war heedhaha inana intaasoo dhan baynu soo dagaalamayna seefaheenniina kuwuu dhiigoodu ka da-ayay iminkadan soo galay ilan dee makaa lagu soo qabsado markaa xunayn baa loo sii socdaa hadday diinta soo galeen kuwii iminka soo galayna wixii xoolaba lasoo helaa la siiyey arrinku sayt arrinkaasi ma jirtaa buu nabigu yidhi habaa la yidhi bal ansaaroo dhan igu yeedha buu yidhi ansaar buu gaar ula baxay waayo dadkii waxay yaro shakiyeen waar nebigu tolomu tolkiibuu u badiyey markii horena dee ansaarta buu dagaalgeliyo waa kanoo naf iyo maalba u markii tolkii islaamayna armuu tolkii uun dee xoolaha u dhiidhiibo arrintu sayt dabeetana wuxuu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam ansaar oo qura iigu yeedha ansaar buu meel wada fadhiisiyey wuxuu ihi waxaan ansaar ahayni miyay idinku jiraan ma raba in cid kale joogto inan abti loo yahay unbaa nala jooga bay idhaahdeen ibnu binti alqawmi minhum buu ku yidhi inanka abtiga looya reerkun buu ka mid yahay cid kale miyay ku jirtaa buu ku yidhi may bay yidhaahdeene waa ansaar oo keliya ansaar buu la hadlay markaa nebigu ee ansaaray idinkoo lunsan oo isdila oo waxaan sameeya oo kan cuna oo diin oo caynkan aan idinin dabeetana ilaahay baa gacantayda idinku soo hanuuniyo dad baad noqoteen oo islaam baad noqoteen oo saam baad noqoteen wuu wacdiyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam aakhiruu xasuusiiyey alle subxaana watacaala markaasay ilmeeyeen ooye iyagoo le allah warasuuluhu aaman ilaahiyo rasuulkiisu waxay sheegeen yani ka gallad badan wax ka badan intaas bay ayaana loo qabta yani waxyaaba badanoo nebigu u taray oo dee naaru ka badbaadiyey buu u tilmaamay allahu warasuulu amanu bay yidhahdaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi markii dambe haddaad doonaysaan waa ii jawaabi kari lahaydeen buu yidhi maxay idina u odhan weydeen adigoo lagu soo eryaday oo talkaaku soo firdhiyey oo meelaad gashala oo caynkana baa noo timi oo dabeetana waanu ku dejinay oo waxbaanu kaa dhicinay oo diiti baanu kula faafinay oo waanu ku intaasoo dhan haddaad tidhahdaan idinkuna xaq baa u lahaydeen buu yidhi laakiin miyaydan raalli ka ahayn buu yidhi dadkuna inay dhareerkaa adduunye qaataan ama waxoogaaga yara adduunya inay dadkuna qaataan idinkuna ilaahay rasuulkiisa iyo diintii iyo waxyigii inaad la noqotaan oo ay madiini noqoto meeshii waxyigu kusoo degaya nebigu joogay dee islaamnimada iyo barakadu ay kusoo degaysay inaad idinkuna ilaahay rasuulkiisa la noqotaan qoladatan qoladani waa walmu'allafatu ku qur-aanku tilmaamayay kuwii lasoo dhaweynayay weeyaan in qoladanina ay intaa qaataan miyaydan raalli ku ahayn buu ku yidhi nebigu wuxuu lahaa haddii dadko dhami waddo mara buu yidhi oo ansaarina ay waddo marto waddada ansaareed baan marayaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu u duceeyey isagoo leh allahuma arxam ilansaar wa abnaa ilansaar wa abnaa'i abna saddex fac buu ugu sii duceeyey ilaahu ansaar u naxariiso ansaari kuway dhasho usii naxariiso kuwa kale ay dhalaan usii naxariiso kuwa kale ay dhalaan usii naxariisay buu nebigu ku yidhi yani waxaan uga jeedaa dhacdo jirtay laakiin tafsiirkan ka gedisan lahayd ayay nimankii munaafiqiinta intay qaadeen bay waxay isku dayeen inay ku burburiyaan mujtamac ama organization dhan oo jiray oo soconayay waxaan masaa'ilkan oo dhan idinku tilmaamaya inuu ninka daaciga ahi ama ninka ummadda mas-uulka u ah ama ninka raba inuu ummad hogaamiya inaanu u jajabnaanin ama se u jiljilicsanaanin maxaa la yidhi isu ahaado taargadku lahaa ma gaadhay hadduu wax saxa ahaa wixii saxa ahaa ma gaadhay waxay intaa raacda nabigu alayh salaatu wasalaam weligii baa la yidhi naftiisa wax la yeelay umuu cadhoonin wax kastoo lagu sameeyey wuu dulqaatay yani ma diinta iyo mabaadi'dan uu wado in wax laga sameeyo u ka cadhoon jiray laakiin man linafsihi abadaa buu imaam albukhaari leeyahy weligii naftiisa uma aargoosan ma odhan waxan baa laygu sameeyey kan baa laygu sameeyey innaga waxa laga yaaba ninkeena mas-uulka ama ninkeena waxyaro qabta hadday dee kuwa munaafiqiinta ku kacaan ama caayaan ama maagaan ama isagoo dudaya inuu albaab ka boodo kabihiisa intuu ilado aanu dibba idiinsoo egin waxaa laga yaaba intuu habernation galay inaydan dibba u arag ninkii shalayta waxtarka ahaa ee wax qabanaya idin hor socday kana in dibba loo waayo kuwa eriyeyna inay yihiin khayr laawayaal aan waxba taraynin isaga dabadii waxaan leyna waxaa loo baahan yahy inaynu istabiskan oo dhan marro oo ah qofkii muslimka ee waacigaa ah inaynu abuurno dadka waxgaradka ah inaynu uruurino markaasi oo dad mobilizida ka dhigno dadka mobilizedka inaynu qiyaada u yeelno intay doontaba kala leekaadeen qiyaadada tani inay ahaato qiyaado kuu sunnadu tilmaamaya waxooduna inay ku dhisnaadaan wada tashi shuura la yidhahdo islaamku jidaynaya oo ilaahay leeya washaawirhum fi lamr u fiirso aayaddaasoo quran sharxaynay goormaa ilaahay nebiga amray inuu saxaabada la tashado waxaa lala tashaday mar dhacda dhacday dhacdadani maxay ahayd war baa yimi odhanaya gaalaa soo socota oo madiinaha lagu soo weeraraya dadkii masaajidka joogay buu nebigu la shiray markuu la shiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey maxaynu yeellaa ma halkan baynu ka difaac gallaa mise waynu baxnaayo dee waynu ka hor tagnaa ciidanka waynu iska celinaa ra'yiga nebigu wuxuu u janjeeday in la qaato in halkan madiine gudaheeda in laga difaac galo laakiin dadkiiba waxay u bateen ama aaraadoodu ay u muuqatay inay rabaan in la baxo oo dabadda laga dagaal galo weliba khaasatan dhallinyaradii badnayd ee aan ka qayb gelin dagaalkii beder waayo dagaalka beder mu ahayn dagaal markii hore ay dagaalnimo ugu talagaleen waxa la islaa awr meel maraysaa lasoo qabanaya da dabeetana dagaalkaa dhacay marka raggii dagaalkii hore ka hadhay oo dham waxays idhaahdeen maanta awacdara wacdara dhigteene horaha loo baxo waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dirqiyey ama lagula teliyey in la baxo markii la baxayna dhibaatadii waa ti dhacdee lasoo jabay dhibaatadii markay dhacdee lasoo jabay kadibba qur-aankani soo degay qur-aanka kari muxuu tilmaamayaa marka mashkiladdu si kale ha idinku dhaco taladabaa siibi waaye wadatashigu inaanu marnaba isagu ahayn ka jabniinka keenay dabeetana ilahay wuxuu leeyay washaawirhum fi lamr ilahay wuxuu leeyay wax kastaba ha ahaadaan wixii soo kala maray si kastaba ha noqotee washaawirhum fi lamri baa laleeyay subxaana wa tacaala la tasho oo marnaba ha ka tegin washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakiliin waxaa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamaya suurad dhanoo qur-aanka ka mid ah ayaa la yidhahaa suuratu shuura suuradii suuraddii wada tashiga sagaal sifaa mu'miniinta ilaahay ku sifaynaya sifaadka ilaahay mu'miniinta ku sifaynaya mid ka mid a ah ayaa ah shuura weliba waa sifo la dhex dhigay laba islaam ka mida ah baynu odhan karna ilahay wuxuu leeyahy waladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu salaat wa amruhum shuuraa baynahum wa mima razaqnahum yunfiquun mu'miniintu baa la yidhi waa kuwa ilaahay addeeca waxaa kaloo la yidhi waa kuwa salaada ooga waxaa kaloo la yidhi waa kuwa arrinkoodu wadatashiu ku salaysan waxaa kaloo la yidhi waa kuwa wixii la siiyey wax ka bixiya ama zaka bixiya ama sadaqaysta zakadii iyo salaadii waxaa la dhex dhigay maxay inay noloshooda wada shuuro ku salaysnaato waxaan leenahay waa maclam ama waa tabeello ka mida tabeelayaasha siyaasadda islaamigii inuu ku salaysnaado wadatashi ee aanu ku salaysnaanin aanu ku salaysnaanin kelitashi iyo wax ninu iska wata iyo wixii ilaahay rasuulkiisu yidhaahdee way go-ayiin laakiin noloshu waa nolol ballaadhan baa jirto oo u baahan in laga wada tashado waxaan filayaa waktigu u dhammaado waan soo koobayaa wixii aan sheegaya maanta oo dhan waxaan kusoo koobayaa waxaan leenahay dhibaata ayna haysata dhibaatadeennuna waa dhibaataan maanta bilaabmin ee muddo dheer soo taxnay laakiin waxaynu u baahannahay dhibaatadaas aynu uga bixi lahayn inaynu falowgeed qabanno sistamkaynu uga bixi karaynaa aniga ii muuqdaa wuxuu yahay inaynu isku dayno waxaynu rumaysanna inaynu dadka u caddayno inaynu isku dayno inaynu soo saarno qofkii muslimka ahaa ee wanaaggana taageeri lahaa xumaana ka weecan lahaa dadka muslimiinta ee wanaagga raba inaynu isku dayno inaynu ururino baha ka dhigno organized dada inaynu ka dhigno organizationkooda inaynu isku dayno inuu ku samaysnaado inay wada tashadaan sida loo kala mudan yahayna inay wax u kala haystaan wallahu ama inoo sheego walaalkeen sheekh maxamed